bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuthmaan cali xusein أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى waxa uu kaga hadlay amba kaga warramay aayaddan siday u keni adkaayeen oo niman u madax adag oo xaqaadashadu ay ku adag tahay siday u ahaayeen nimanka reer bani israa'iil oo iyagaynu ognahay sida ilaahay ka warramay subxaanahu watacaala nicmo fara badan inuu u nicmeeyey rusul badanna amba ambiyo badanna uu ka soo saaray ayay haddana waxay ahaayeen iyagoo arkayay cadowgoodoo la baabiiyey iyo hiilinta leh inay haddana ahaayeen kuwo aan marnaba qaadanin oo ku adkaa amba ay ku adkayd qaadashada xaqo wa id nataqnaa wadkuruu xasuusta id waagii nataqnaa aanu rujinnay nadqiga waxaa la yidhaha rutinta shayga in la wada fujiyo wey nataqnaa aanu rujinay aljabal buur markaanu rujinay bal xasuusta wadkuruu xasuusta idwaagii nataqnaa aanu rujinay aljabala buurta fawqahum xaaluu ahaan doona jabalkaasi korkooda ila nadqigu waa goyn xaaladaa la fujiyey amba la qaaday buurtu dhakada kamay saarayn xaala muqadara weeye fawqahum xaalu ahaaday jabalkaasi korkooda amba wadkuruu xasuusta id waagii nataqnaa ay rafacnaa aanu kor yeelnay aljabala buurta aanu u kor yeelnay fawqahum korkooda kaannahu xaaluu yahay jabalkaasi kii la mid ah dhulla dallaayad dhulla waxa la yidhaha wix kastoo dusha kaa dida baa la yidhaahdaa marka ka xaalee ma jabalka kaannahu xaal aad moodo jabalkaasi dulla dallaayadba aada moodo maxaa dushaanu kaga keenay ba alle subxaana wa tacaala barwaagaa xasuusta oo wadannuu ay yaqiinsameen wadannuu ay yaqiinsaneen amba walxaal baanu rujinnay buurta dhul hdhulkeennay dhannuu ay xaqiiqsadeen amba yaqiinsadeen ambaba ay u maleeyeen ama ay ogaadeen annahu jabalkani waaqic kii ku dhici inuu yahay bihim ayaga oo wadanuu amba nataqnaada iskaga xidh ay yaqiinsadeen annahu jabalku waaqic kii ku dhici inuu yahay bihim ayaga qulnaa waxaanu nidhi marka khuduu maa aataynaakum maquulkaa qowlkiisa la qadaraa waqulnaa waxaanu nidhi khuduu qaata oo waqulna aanu dhi bal xasuusta khuduu qaata maa ayu ladii kii qaata aataynaakum aanu idin siinay biquwa dadaal ku qaata dadaal iyo xoog ku qaata oo wadkuruu xusa oo ku dhaqma maa ayu ladii kii ku dhaqma fiihi kaa aanu idin siinay dhexdiisa ku sugan ilaahay wuxuu faray subxaanahu watacaala iyo wuxuu kaga reebay ee kitaabka ugu yaalayna ku dhaqma alla yidhi bal waagaa xasuusta lacallakum tattaquun likay tattaquu si aad u noqotaan kuwa lacallakum tattaquun likay tattaquu si aad u dhowrsataan ood xumaan oo dhan maaragtay iyo shirki iyo wixii lamidaba aada uga joogsataan wadkuruu xasuusta id waagii akhada uu qaaday rabbuka rabbigaagu uu qaaday min bani aadama ilmo bani aadam xaggooda markuu ka qaaday ka bedel waa bedel bacdi ijtimaalna waabay odhan karaane min duhuurihim dhabaradooda xaggooda markuu ka qaaday duriyatahum ubadkoodii markuu ka qaaday ee uu ka soo saaray haddaynu soo koobno aayaddan culimada mufasiriinta ahi laba qowl bay ku leeyihiin labadaa tafsiir mid waxa uu odhanayaa macnaha nimankan ballankan ilaahay uu ka qaaday waxa weeye waxyaabaha ilaahay uu ka muujiyey caalamka iyo koonka waana fitradu alla ku abuuray markaa qiriddan iyo maragelintan iyo waxaan oo dhami waa lisaanulxaalkaa laga hadlayaa markaa ilaahay adiladan tawxiidku u muujiyay ee adduunyada ka arkayaan amba ay naftoodaba ka arkayaan iyo fitrada toosnaada toosnaanta amba aqoonta allahooda inay gartaan oo alla ku abuuray ayaa ka dhignayd ballankan uu alla ka qaaday oo kale marka waa lisaanulxaalkii afka kamay ah odhanay xaqiiqadaaba sidaa iska ah oo mid waliba wuxuu qirsan yahay ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa kaasi waa tafsiir tafsiirka ka xooga badani waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka iyagoo ku jira dhabarkii nabiyullaahi aadam intii soo dareeriyey amaba mid waliba midkuu dhali lahaa alle intuu ka soo saaray ilaahay inuu ballanka ka qaaday oo ay qireen alle inuu rabbi keligii uu yahay allana qirsiiyey idan markaa axad waliba dee ma ogsoono oo garan mayno cahdigan ilaahay inaga qaaday laakiin ballankan inuu ilaahay inaga qaaday dee allah baa inoo xaqiijiyey oo ummad walba rasuulku alla u diray ayaa wuxuu u sheegay in ballankaasi dhacay sidana aynu qiray marka waa xujo ilaahay inagu oogay weeye tafsiirkaa dambe ayaa xoog badan wadkuruu xasuusta id waagii akhada uu qaaday rabbuka rabbigaagu uu ka qaaday nebi muxammedow min banii aadama aadam ubadkiisa xaggooda markuu ka qaaday ka bedelo min duhuurihim xagga dhabaradooda markuu ka qaaday duriyatahum mafcuulkii akhadaba kana duriyatahum ubadkoodii markuu ka qaaday ee mid waliba kuu dhali lahaa uu ka soo saaray oo waashhada uu u marageliyey alle hum ayaga calaa anfusihim lafahoodana uu markhaatigeliyey oo waashhada uu uga marag dhigay hum ayaga calaa anfusihim uga marag dhigay oo uga markhaati yeelay maxay alla uu yidhi oo waqaala uu yidhi alastu miyaanan ahaanin birabbikum rabbigiin miyaanan ahaanin nafyiga alastu miyaanan ahaanin birabbikum rabbigiin qaaluu waxay yidhaahdeen balaa maye waa tahay rabbigaya ayaa tahay halkan oo kale nacam lama yidhaahdo balaa waa iijaabun limaa bacda nafyi ay rabbigaya ayaa tahay shahidnaa waanu qiray bay yidhaahdeen inaad allahayo tahay bal waagaa xasuuso an taqulu waxay ku cilan tahay oo laga cilaynayaa akhdi baa meesha jira ilaahay inuu duriyadii bani aadamka dhabarku midba midka kale ka soo saaray ishhaadna wuu jiraa bimacnaa dalika alakhdu macnaa marag dhabarada laga soo saaray mid waliba wuxuu dhali lahaa iyo maragelintaasi waxaanu u samaynay buu alla leeyahay an taquluu lianlaa taquluu marka kaasaad uqadaraysaa ay facalnaa dalika alahda wlishhaada iyo maragelinta iyo qaadidaa duriyadda aanu qaadnay waxaanu u samaynay amba aanu u yeelnay an taquluu ay lianlaa taquluu inaydaan odhanin yawma alqiyaama maalinta qiyaamaha inaydaan odhanin innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn can haadaa yoomkanba aafiliina kuwii moogan marka waxaad garanaysaa fitradii hore ilaahay ku abuuray arrintu inaanay ahayne soo diriddan ilaahay rususa u soo diray ay rusushu u sheegtay ayaa bini aadamka cudurdaarkoodu ku go-aya laakiin ilaahay hadda kuwaanu rususha u dirin maba cadaabo aw taquluu ay lianlaa taquluu si aydaan u odrhanin innamaa ashraka waxaa shariik yeelay aabbaa'unaa aabbayaashayo ayaa shariik yeelay min qablu ay min qablinaa annaga hortayo amba hore ayay u shariik yeeleen wa kunnaa annana waxaanu ahayn dhuriya caruur baanu ahayn amba ubad min bacdihim ayaga dabadood markaasunbaa dariiqay mareen aanu ku dayanay afatuhlikunaa ma waxaad nagu halaagi allow si aydaan taa odhanin afatuhlikunaa ma waxaad nagu halaagi bimaa wax facala ay sameeyeen almubdiluun kuwa baadilka fala ee sameeya almubdiluun kuwa baadilka sameeya aabbayaasha ayaa ayuun baanu ku daayanay maleexsanaantoodaa si aydaan u odhanin baan rusushaana idinku soo diray rusushuna ay idiin sheegeen in ilaahay axdiga ay naga qaaday wakadalika sidaanu aayaadka u cadaynay aanu u kala dhigdhignay ayaa nufasilu aanu u kala saarsaari doonaa alaayaat aayadaha aanu u kala dhigdhigi doonaa liyatadabbaruu qadar markaa si ay maaragtay tadabbur u sameeyaan iyo walacallahum yarjicuun walikee yarjicuu lacallada uqadar si ay tadabbur u sameeyaan iyo walacallahum walikee yarjicuu si ay u noqdaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa ay dib ugu laabtaan iyo rumayntiisa watlu akhri nebi muxammadow calayhim korkooda waxaad ku akridaa naba aladii kii warkiisa ku akri kani waa wadaad dhaanteeyey wadaad baa inxiraafay markaa wadaadku markuu inxiraafo inkaari inay dhacayso ayaad garanaysaa culimada waxay leeyihiin waa mathal cid kastoo sidan la timaado ilaahay intuu diin siiyo aqoonna u siiyo leexata ayuu mathal iyo tusaaleba u yahay culimada qaarkood waxay leeyihiin ninkani wuxuu ahaa nin reer bani israa'iil ka mid ah qowl kale wuxuu odhanayaa reer bani israa'iilba kama mid ahayna nimankii kancaaniyiinta la odhan jiray ee shaam deganaa reer bani israa'iil markay ka soo noqdeen masar ay ugu yimaadeen buu ahaa calaa kulli xaal wuxuu doonayaba ha noqdee ladii baa ilaahay ka cabiraye waa wadaad karkaarka weydaartay uun weeye waxaa la yidhaahdaa magiciisa bilcam ibnu baacuura ayaa la odhan jiray sidaasay leeyihiin kutubaha hore sidaasaa laga soo raraa waa iska suurtagal soomaalidunka ay bucur bacayn u taqaanaba inuu noqdo oo qisada halkan un ay ka soo maqleen waayo ninkana mujaabu dacwo ahaay oo nebiyullaahi muuse isqabteen oo muuse habaar la yidhiyo qiso dheer buu iska leeyahay inaga ladiigaasaa inagaga filan weeye waayo umaha inoo afar marfuuca calaa xasabi macrifatina watlu akri nebi muxammedow calayhim korkooda waxaad ku akridaa naba aladii kii warkiisa ku akri wadaadkii warkiisa ku akri aataynaa aanu siinay hu ladiigaba aayaatinaa aayaadkayaga aanu siinay ee fansalakha ka siibtay ka xuub siibtay minhaa aayaadkii insilaakh waxaa la yidhaahdaa xuubku markuu ka dhaco bahalka amba xola haragga laga saaro ee fansalakha ka siibtay amba ka dhex baxay minhaa aayaadkii murux maska oo adiga arkay xuubkiisu halkaa loogu yimaada aayaadkiibuu ka tegey oo fa atbaca uu haleelay mafcuul kale haddaynu u tallaabino oo fa atbaca uu haleelay hu isaga ashaydaanu shaydaankii uu haleelay oo shaydaankiibaaba raacay wadaadka iyo shaydaanka inuu wadaadku khatar badan yahay markuu leexdaad garanaysa shaydaankiibaaba imaam ka dhigtay oo dabagalay amba fa atbaca uu raacay hu isaga ashaydaanu shaydaanku uu raacay khadawaat tallaabooyinkiisa uu raaraacay oo imaamba uu ka dhigtay oo fakaana ahaaday min alghaawiina kuwa lunsan mid ka mid ee baadiyoobay bal wadaadkani inkaarta ku dhacday bal eeg walow shi'naa haddaanu dooni lahayn ba alla yidhi subxaanahu tacaala hadda uga dee ilaahay qofku khayr la doono ayuunbuu diintiisa fahamsiiyaa idan qofkani cilmiba ha lahaade e waa mid aan ilaahay khayr la doonin marka alfiqhu fi diin buu layahay fahamkii buu waayey waana guuldaro ku dhici karta qofku markay tan oo kale ilaahay la doono walciyaadu billah walow shinaa haddaanu doonno la rafacnaa waanu koryeeli lahayn hu isaga bihaa aayaadkaasi ayaanu ku koryeeli lahayn oo qof martabad loo wanaagsan buu noqon lahaa walaakinahu ha yeeshee isagu walaakinahu ha yeeshee isagu akhlada wuxuu u iishay oo ah rukuunkii akhlada wuxuu u leexday ila alardi adduunyada ayuu u leexday waa nin adduunya qaaday uun buu noqday ila alard arlada ayuu u leexday akhlada wuxuu isku waariyey ila alard ikhlaadku waa arukunu ila alard waa lusuum qofku inuu meel ka dhaqaaqi waayo watabaca wuxuu raacay halkuu aayaadkii ka raaci lahaa hawaah hawadiisa ayuu raacay ilaahay diintiisii iyo wuxuu alla faray buu iskaga baydhay adduunyun buu ukicitimay waa la isweydiinayaa diintanoo waxaad ku camalfashay iyo waxaad ku samaysay iyo si aad ufidisay intaba waa lagu weydiin famahaluhu kaa wadaadkaa tilmaantiisu kamahali lkalbi waa ayga sifadiisa oo kale waa tilmaantiisu waa tilmaanta ayga oo kale famahaluhu mahalkiisu iyo sifadiisu kamahali lkalbi ayga sifadiisa oo kale weeye ayga ayuunbuu la dhaqan yahay in taxmil haddaad weerarto calayhi ay cala alkalbi ayga haddaad weerarto ood wax ku waabiso yalhah wuu carab laalaadiyaa wuu haraariyoodaa waa ka carabka laalaadinaya in taxmil haddaad weerarto calayhi cala alkalbi yalhah wuu carab laalaadin aw tatruk haddaad ka tagtana hu ood iskaba dayso oonad far saarinna yalhah wuu carab laalaadin wuu harhaaryoonaya macnaa kana waa la mido haddii la wacdiy iyo haddii kaleba gow yahay weeye caynaan fardood laguma karo caalimta uu yidhiy u baxsaday ma ogtahay allah wuxuu leya yalhadka wuu carab laalaad waa hadduu fadhiyo hadduu arsanay waa lamid aw tatraku yalhad adduunyadu buukan u baydhaya dalika kaasi mathalkan amba tusaalahani mathalu lqawmi qawmka sifadood weeye waa qoom oo dhan bale ninka inaanu kelid yahayn baad garanaysa mathalu lqawmi qolo sifadood weeye tilmaantood aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayaga beeniyey ee faqsus akri nebi muxamedow alqasas wararka ku akri ay ilmaqsuus ka lagu sheegay macnaa korkooda ku akri alqasas qisooyinka ku akri iyo dhacdooyinka lacallahum yatafakkaruun likay yatafakkaruu si ay bal u fekeraan si ay ufekfekeraan bal korkooda ugu akri bu aleh subxana wa tacaala saaa wuu xumaaday amba waxa xumaaday maala xagga maalka tamyiizka dhig waxa lagu nasbiyey faacilka saaina waa mudmare saaa waxa xumaaday maala xagga tusaalaynta iyo tilmaamaha waxa xumaaday alqawmu waa min baabi xadfi lmudaafi wa iqaamatu mudaafi ilayhi maqaama mudaaf ma saaa waxa xumaaday maala xagga maalka iyo tilmaanta waxa ugu xumaaday alqawmu ay mahalu lqawmi mathalu lqawmi qowmka mahalkoodii baa xumaaday aladiina qoomka kadabuu mathalu lqawmi ayaa xumaaday aladiina mahalka kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey oo wa anfusahum kanuu yadlimuun mafcuulka taqadumay oo wa kanuu ahaa yadlimuuna kuwii dulmiya anfusahum dulmiya wa kanuu ahaa yadlimuuna kuwii dulmiya anfusahum dulmiya allah wuxu uhi subxaanahu watacaala man yahdi allahu qofku alla hanuuniyo man yahdi qofku alla hanuuniyo markaa noocan oo kale kilaab baa alla ku shabahay ma og tahay waayo kilaabt laa himata laha ila fi taxsiil akl iyo shahwa <laughs> dareen kale ma laha waxay culaanaya dee waxay maaragtay ay waad garan karaysaa ma og tahay rasuulkuna waa kilaha salawaatu llahi wasalaamu aleyh laysa lana mathalu sawi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii kaayihi marka waa masal xun weeye waa xaaraam in tan oo kale ay ku dhacdo qof muslim ah aayaadka ilaahay inuu beeniyo inuu adduunyada u bayro inuu ilaahay diintiisa ka tago aad bay u khatar badan tahay man yahdi allahu qofku alla hanuuniyo fa huwa kaashi almuhtadi kii hanuunay weeye waman yudlil kuwa uu lumiyo uu alla baadiyeeyana fa ulaaika kuwaasi hum ayagunbaa alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah walaqad dara'naa wallahi laqad dara'naa waxaanu u abuuray lijahannam jahannamo waxaanu u abuuray kahiiraa in badan baanu u abuuray kuwa badan oo min aljin jinka kamida iyo walins insigaba kamida kahiirkaasoo ka sife lahum ayagu waxay leeyihiin jinka iyo insigaa faraha badanaan u abuuray quluub qalbiyo ayay leeyihiin quluubtaasoo jumlada fii maxali rafcata le walaqad dara'naa waxaanu u abuuray lijahannam jahanamo daraaddeed waxaanu u abuuray kahiiraa in badan baanu u abuuray oo min aljini jinka ka mida iyo walinsi lahum waxay leeyihiin kuwaasi quluub qalbiyo ayay leeyihiin qalbiyadaasoo laa yafqahuun aanay waxba ku fahmaynin bihaa quluubta bihaa quluubtaba qalbiyo aanay waxba ku fahmayn bay leeyihiin walahum waxay leeyihiin acyun indho ayay leeyihiin indhahaasiyo laa yubsiruuna aanay waxba ku arkaynin bihaa indhahaba walahum waxay leeyihiin aadaan dhego dhegahaasoo laa yasmacuun aanay waxba ku maqlaynin bihaa dhegahaba ulaa'ika kuwaasi kalancaam xoolo oo kale weeye kalancaam waa xoola oo kale bal eh hum ayagaaba adal kal baadinimo badanba bal eh iskama daa inay xoolaa la mid noqdaanoo xooluhu baalka iyo waxa cuna iyo waxa kale way kala yaqaanaane hum ayaga ayaa adalu ka baadinimo badan xoolahaba iyagaaba xoolaha ka liita ulaa'ika kuwaasi hum ayagu hum ayagunba alghaafiluun kuwii kaafiliin ee moogan ilaahay aayaadkiisa ah oo quluubtooda ulaaika kuwaas hum ayagunba alghaafiluun kuwii moogan ah waxay moogan yihiin ilaahay wuxuu faray subxaanahu watacaala warba iskama hayaan walilaahi alle wuxuu leeyahay alasmaa magacyo ayuu alle leeyahay subxaanahu watacaala asmaadaasiyo alxusnaa wanaag badan magacyadaa ilaahay uu leeyahay waxaa ka mid a sagaal iyo sagaashan ismi ayaa ka mid a xadiidka ah ina allaha ina lilahi tiscan wa tisciina isma miatan ilaa waaxida man axsaaha dakhala aljanna wa huwa witrun yuxibu lwitra xadiidku ma faa'iideynayo asmaada ilaahay inay tahay uun sagaal iyo sagaashankaasi ma aha asmaada ilaahay lama xasrin karo lama xasrin karo qaar baa shee iska ah as'aluka bikuli ismin huwa laka samaytahu bihi nafsaka aw ansaltahu fi kitaabika aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fii cilmi اlgaybi cindak marka asmaada ilahay qaar baan xataa la ogeyn oo ilaahay reebay subxaana wa tacala aw ista'harta bihi fii cilmi lghayb saasaa rasuulku leeyahy qaaruu dadka bara khalqigiisa axad kamida baray baa jira qaar waxaa jira ilahay kitabtiisa uu kusoo dejiyey marka asmaada ilaahay lama koobo laakiin sagaal iyo sagaashan kan baa kamid ah marka xadiiska macnihiisu ina lilahi tisca wa tisciina isma macnaheedu wuxuu leeyahy ilaah asmaa badan buu leeyahy asmaadana sagaal iyo sagaashan kan ayaa kamida weeye marka ismi waliba wuxuu faaideyna waad iska garanaysaayo asmaa aan ammaan lahayn aan aana wadanin axkaam ma aha walilaahi alla wuxuu leeyahay alasmaau buu leeyahay magacyo alxusnaa wanaag badan ee fadcu ku barya hu alleh ugu yeedha biha asmaadaasi ku barya oo asmaada ilaahay ugu tawasula wadaruu ka taga aladiina kuwa ka taga yulxiduuna duwa fii asmaa'ihi ilaahay asmaadiisa kuwa leexiya iskaga taga waa kuwa asmaada ilaahay leexinta ku sameeya wa ilxaad almulxidiin masala mushrikiinta oo kale allah waxay ka ishtiqaaqeen ay ka dilaaciyeen allata ilaahadii bay yidhaahdeen sida cuzaba min alcasiis ay ka duweeno cuza waa casiisadii bay ka dhigan tahay ilaahadii casiisada ahayd amba manataba min almanaan ma arkaysaa sidaas oo kale marka ilxaadka takdiibkana waa la yidhaahdaa lakin aslu ilxaad lafdigani macnihiisa fi kalaami alcarab waxaa la yidhahdaa alcuduulu can alqasdi qofku inuu leexdo oo shaygii xaq ahaa uu ka baydho baa la yidhaahdaa leexsanaan iyo cadaalad daro waalaya saa daraaddeed baa qabriga oo adiga arkay xabaalbilaashta marka la qodo qaybta aynu duno waxaa la yidhaahdaa allaxdu inaguna il baynu dhahnaa amba luxud baynu dhahnaa macnaha xabaasha inteedii kalu ka duwan yahay marka asmaada ilaahay waa tawqiifi asmaada ilaahay sida ilaahay kitaabkiisa kusoo aroortay kuwa kusoo arooray iyo axaadiista rasuulka saxiixa ah asmaada ku timi ayuun baana ilaahay lagu baryayaa eebe iyo waxaan soomaalidu ay la timaado ma garanayno ismiga ilaahay macnuu xambaarsan yahay alxusnaa way wanaag badan tahay maalan ilaahay subxaanahu watacaala marka lagu leeyahay waa caliim ma arkaysaa amba waa raxiim marka lagu leeyahay waxaad garanaysaa lahu raxma inuu ilaahay raxmad leeyahay waxaad garanaysaa raxmadiisaasi inuu addoommadiisa ugu naxariisanayo wamaa ilaa dalik markaa ismiga markaan macnihiisaba la garanaynin uu iskaa mujarad yahay wax la xambaarsan yahay ba aanay tirin bal muxuu samaynaya bal adigu ebe maxaad utaqaana muxuu macnaa dhadhankiisa bal eeg muxuu samayn karaya ma ufaa'ideynayaa sida araxmaan ma ufaa'ideynayaa sida alcaliimu uu faa'ideynayo alcaziiz lahu lciza yucizu man yashaa lahu lqalaba cidinama beg bal ba muxuu faa'ideynayaa ebe esh la waxa la wuxuu faa'ideynayaa ma jiro markaa eebba wuxuu yidhi mawji waxaa laga yaabaa un baharo hore inuu caabudi jiray mid kamida magacadiisa inuu yahay mm, ah, wallahu aclam magac tarjamadii ma aha allah tarjama haddii la odhan lahaa waa tarjama ma aha allah haddaynu idhaahno macnihiisu waa eebi muxuu yahay ma garan karo walciyaadu billah fii asmaa'ihi waa ilxaad markaa iskaga taga adigu allah ugu yeedhin sayujzow waxaa lagu abaalmarin doonaa ayaga ma kii baa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ah yacmaluuna kuwii sameeyey ومiمن waxaa ka mida kلqنaa aanu abuuray umة ummad baa ka mida yhdوna ku hanuuniya dadka bالxq ku hanuuniya وbhi وبالxaqi yacdiluun ku cadaalad sameeya والadiina kuwa kadabوu beeniyey بaayaatinaa beeniyana sanastdrijهm waanu haldhabaalaysanaynaa midh midh baa loo qaadaya isma oga mgt istiraajka waxaa la yidhahdaa qofku inuu jaranjaro amba sallaan dheer uu tallaabo qof qof baa haldhabaalays sanastadrijuhum waanu haldhabaalaysanaynaa amba waanu midhsiibaynaa min xayu laa yaclamuun si aanay ogeyn baanu u halsiibaynaa min xayu laa yaclamuun si aanay ogeyn way ku socotaa intaa iyagana xumaan bay samaynayaan nimcadiibaa ila markaa ilaahay subxaana watacaala wuu sabaansamaya amba sanastadrijuhum waanu sabaalaynaynaa min xayu laa yaclamuun si aanay ogeyn wa umlii waan u kaadiyaa lahum ayaga waan u kaadiyaabaa rabbi yidhi imlaa buu u samaynaya ukaadin ina kaydii shirqoolkaygu matiin mid adag weeye baa ilahay subxana wa tacaala awalam yatafakkaruu miyaanay ku fakfakerin miyaanay ku fekerin oo aanay ogaanin maa bisaaxibihim saaxiibkoodan inaanu ku sugnayn min jinna ay min junuun waaliye rasuulkoodu inaanu waalayn ilan iyagaa odhan jiray uu waalan yahay awalam yatafakaruu miyaanay ku fakfakarin maa bisaaxibihim saaxiibkoodan inaanu ku sugnayn min jinna ay junuun waaliyi inaanay ku sugnayn in huwa ay ma huwa ma ahaanin saaxiibkoodani waa nebi muxamede ilaa nadiir midigaya mooyaane calayhi salaatu wasalaam ubin oo cadigitaankiisu cad yahay awalam yanduruu miyaanay eegaynin miyaanay ku fakeraynin weeye nadara fi markay ku tacadido waa atafakur wاlاctibaar awalam yanduruu fi ilaa hadday ku tacadidona waa egmadii moogta awalam yanduruu miyaanay ku fakarin miyaanay eegeegin ku fakarin fii malakuuti samaawaat saadka waxa ku sugan malakuuti samaawaat ay mulki tacaala wowga iyo taadu mubaalaqay faa'iideynaya walardu arlada waxa ku sugan miyaanay eegeegin miyaanay ku fakarin wamaa awalam yanduruu miyaanay ku fakarin fii ma kii miyaanay eegeegin oo aanay ku cibro qaadanin khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shay wax uun ah kaa miyaanay eegin wa ana casaa inuu mudan yahay miyaanay ka fkerin o ana casaa inuu mudan yahay miyaanay kaba fkerin an yakuna inuu dha an yakuna inuu ahaado qad اktaraba kuu u dhowaaday ajaluhu wacasaa an yakuna inuu ahaado miyaanay kuba fkerin qad iqtaraba kuu u dhawaaday qad اqtaraba kuu dhowaaday ajaluhum ajashoodiiba inay soo dhowaatay oo lagaba yaabo inay dhaqso uba dhintaanba fa biأyi xadiiث war alla warkeebay fa biayi xadiid war alla warkeebay bacdahu kitaabkan dabadii yu'minuuna ay rumayn doonaan bal warkay rumayn doonaan muxuu yahay man yudlil kuu lumiyo allahu alla uu baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuuniyaa lahu ka u alla lumiyey uma ahaanin wayadaru uu ka tegi alle hum ayaga wuxuu kaga tegayaa fii duqyaanihim qooqoodaas iyo gaalnima fii duqyaanihim qooqoodaas iyo lunsanaantoodaas ayuu kaga tegayaa yacmahoon ayaga oo wareersan xalaya ku wareersan maaragta yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can isaaca saacadda ayay ku weydiinayaan qiyaamaha goormuu dhacayaabay ku leeyihin ayaana mursaaha ayaana ay goortii bay ku weydiinayaan mursaahaa soo joojinteedu ay tahay mursaahaa soo joojinteedu ay ahaa oo in masder ka dhigno soo joojinteeda ayay ku weydiinayaan amba ayaana mursaaha xilliga lasoo joojinayo ayay ku weydiinayaan ayaana manaa mataa wey mataa ayay ku weydiinayaan mar ayaana mursaaha uu yahay soo joojinteedu amba xilliga lasoo joojin doono ee la keeni doono qul waxaad tidhaahdaa nebiyow cilmuhaa saacaddaa ogaalkeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa ayuu ku sugan yahay masarku wuxuu u idaafaysay mafcuule cilmuhaa saacaddaa ogaalkeedu cinda rabbi rabbigay agtiisa ayuu ku sugan yahay laa yujalii uma muujiyo u muujin maayo allehaa saacadaasi liwaqtihaa ay fii waqtihaa laamka bimacnaa sii ka dhig fii waqtihaa u muujin maayo ilaa huwa isaga mooyaane cid walba alle uu ka qariyay haqulat way cuslaatay saacadani haqulat way cuslaatay fi samaawaati saadka ayay ku cuslaatay waalardi macnaa ogaalkeedu laa taatiikum idiin iman mayso ilaa bakta si lama filaana mooyaane ilaa baktatan si lama filaana mooye si kale idinku iman mayso yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow saacaddii kaanaka sidiiyo yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan canha soo qadar marka canhaadaa dambe soo qaado ay saacaddii bay ku weydiinayaan kaanaka sidiiyood xafiyun khabiir ku tahay xafiyun khabiir amba xeeldheere aad ku tahay bihaa saacaddan qul waxaad tidhahdaa nebi ow inamaa cilm xafiyun aad khabiir ku tahay bihaa Ah, xafiyun amba xoogaal aad ku tahay kii ku xeel dheer aad tahay canhaa ay bihaa kul waxaad tidhaahdaa inamaa cilmuhaa saacadda ogaalkeedu cinda allah alla agtiisa ayuu ku sugan yahay walaakina ha yeeshee akthar annaas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona dadka badankoodu ma ogaa buu alla yidhi subxaana kul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa amliku anigu idiin hanan maayo idiinma helo linafsi naftayda u heli maayo amba uga mulkiyaayo nafca waxtar iyo walaa dara dhibtoona macnaa inaan dhibka ka hor joogsado ilaa maa shaaa allahu alla inuu doono mooyaane walaw kuntu haddaan ahaan lahaa bal nebi maxamed eeg walaw kuntu haddaan ahaan lahaa aclamu kii ogsoon algayb waxa maqan haddaan ahaan lahaa kii ogsoon ilaahay intuu waxyooday mooyaane lastakthartu waxaan badsan lahaa min alkhayr barwaaqada ayaan badsan lahaa khayrka waxaynu ku fasiraynaa inuu maalka yahay qur-aankana uu ku soo arooraa khayrka kale dee rasuulka alle wuu samayn jiray lastakthartu waxaan badsan lahaa min alkhayr maalka ayaan badsan lahaa iyo barwaaqada oo wamaa masaniya imana taabteen asuu xumaani imay taabateen asxaabtiisu goobtay ku jabayaan de wuu ka duwi lahaa sow maaha afka ugama geliyeen in ana ay ma ana anigu ma ihi ilaa nadiir in ana anigu ma aha nin ilaa nadiir mid digaya oo mubiin waa bashiir oo bishaaraynaya mooyaane liqawmin qola uga digaya cadaab waba u bishaaraynaya yu'minuun alla rumaynaya subxaanahu watacaala huwa alle alladii midka weeye khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray naf idinka abuuray naftaasoo waaxida keli ah waa aadam weeye wa jacala ay wakhalaqa jacala bimacnaa khalaqana way noqotaaye ee wa jacala ay wakhalaqa ka abuuray minhaa naftii qur zawjahaa lamaanaheedii ka abuuray xawaa weeye zawjaha ka abuuray muxuu alla ugu abuuray liyaskuna si uu u weheshado ilayhaa naftaa si uu weheshado awjkeeda ilayhaa awjkeeda si uu weheshado buu alla u abuuray <clears throat> isma weheshade maxaa dhacay markaa falamaa markii tagashaaha uu deday macnaha u galmooday waa daboolid ma ogta uu dulbaxay dee falamaa markii tagashaa uu deday aadam haa xaawa macnaa markuu u galmooday xamalad waxay qaaday xamla uur bay qaaday aynu mafcuul u laqbayno amba xamalat way uuraysatay xamla uuraysi bay uuraysatay oynu master u dayno xamligaasoo xamalad waxay qaaday xamla uur bay qaaday uurkaasoo khafiifa fudud waa markii u horeysay ay biyu ku dhaceen dee waa wax yar noodfuha candhoof yar bay qaaday weeye famarat way la tagtay bihi uurkii ayay la dhaqdhaqaaqday famarat bihi amba famarat ay fastamarat way ku sugnaatay bihi oo uurkiibay muddo iska lahayd weeye istamarat bixamlihi ayay ku sugnaatay oo ilmihii kama soo dhicin falamaa markii adqalat ay cuslaatay waa la yidhaahdaa sidaa amba waxaad tidhaahdaa falamaa markii adqalat ay culays gashay waad odhan karaysaa adkalata ay cuslaatay dacwaa waxay baryeen aadam iyo xaawaa allaha bay baryeen rabbahumaa ah rabbahumaa ah bay baryeen oo maxay yidhaahdeen lain aataytanaa haddaadna siiso waladaa walad haddaadna siiso waladkaasi oo saalixa wanaagsan lanakunana waxaanu noqon doonaa ayaanu noqon doona ahaan doonaa min ashaakiriin kuwa shukriye adiga kuu mahadnaqa haddaba aayadda laftigeeda culimadu laba tafsiir bay ku leeyihiin midkoodna xoog badan yahay tafsiir wuxuu lehaystaa xadiid macluul ah ma saxa oo xadiidka samura laga wariso kaasi wuxuu leeyahay waxay ahayd eh, xawaa ayaa caruurtaa ka dhiman jirtay markay ka dhimato caruurtu ayaa maalintii dambe shaydaan baa u yimi xaras la yidhaahdo markaa wuxuu yihi ilmahani si aanu kaaga dhiman cabdilxaras u bixi sidaas oo kale aw cabdilxaris u bixi ma arkaysa markaa kaa dhiman maayo markaa ilmi markuu dhashay bay u baxeen marka waxay leeyihiin shirki xagga ismiga ah ayay la yimaadeen laakiin xadiidkaasi macluul weeye ma saxa tafsiirka labaad wuxuu leeyahay aadam iyo xaawo maaha dadka waxaan sameeyey waa lamaano kastoo arrintani ay ka dhacdo bini aadamka ka soo jeeda lamaano kaste nin iyo naag kastaoo isqaba oo tani ay ka dhacdo oo shirkigan la yimaada weeye waana qowlka xooga badan haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa arrintan aadam iyo xaawo loogu tiiriyey maadaama asalka bini aadamku labadooda ka soo jeedo sidaa darteed baa iyaga loogu isnaadiyey ficilka bay culimadu leeyihiin culimada qaarkoodna waxay leeyiin laba noocuun baa meeshii markii ilaahay aadam iyo xawa abuuray marka alla wuxuu ka abuuray khalqi fara badan dabeeto khalqi kastoo bini aadam kastoo sidana ay ka dhacdo ayaa loo jeedaa falamaa adkalat markay cuslaatay wahuyo kastoo sidana ay ka dhacday dacawa allah dacawa waxay baryeen dacawa waxay baryeen labadoodu rab allaha bay baryeen rabbahumaa ah maxay yidhaahdeen lain aataytanaa wallahi lain aataytanaa haddaadna siiso saalixa ay waladan haddaadna siiso saalixa wanaagsan lanakuunanna waxaanu ahaan doonaa oanu ahaan doonaa min ashaakiriin falammaa markii aataa uu siiyey alle humaa labadii isqabay markuu siiyey walada walad alle markuu siiyey waladkaasoo saalixa wanaagsan jacalaa waxay u yeeleen labadii isqabtay lahu ay lilaahi alle waxay u yeeleen shurakaaa kuwa la shuraaka ah bay u yeeleen fii ma kii kula shuraaka ah fii ma kii dhexdiisa kula shuraaka ah aataa uu siiyey humaa labado jacalaa waxay u yeeleen lahu lilaahi alle waxay u yeeleen shurakaa kuwa la leh amba ay la wadaajiyeen fii ma kii ayay ugu sharig yeeleen baad odhanaysaa fii ma kii ayay shuraka ugu yeeleen aataa uu siiyey alle humaa labadan fatacaala allahu alle wuu ka kor noqday camaa ay can ladii kiibuu ka kor noqday yushrikuuna marka bini aadam kale in loo jeedaad ka garanaysa halkaa jamaca maogtay yushrikuun elan yushrikaani lama odhan maogtay camaa yushrikuun ay can ishraakihim amba shariigyoladu alla ka kor noqday wey ayushrikuuna ma waxay ugu shariig yeelaan alle ma ma waxbay ugu shariik yeelayaan istifhaamtani waa inkaari ayushrikuuna ma waxay ugu shariik yeelaan leh ma ma waxbay ugu shariik yeelayaan laa yakhliqu aan abuurin shay shaya shaynaba wax un oo wahum ayaga yukhlaquuna la abuuro war maqaar makhluuqa ayay ilaahay la barbar dhigayaan ma og tahay oo walaa yastadiicuuna aan karaynin waa kuwa ay ugu shariik yeelayaane oo walaa yastadiicuuna aan u awoodaynin lahum ayaga nasraa hiil gargaar aan u karaynin oo walaa anfusahum yansuruun oo walaa yansuruuna aan una hiilinaynin yansuruuna anfusahum waa mafcuulkii oo walaa anfusahum ee walaa yansuruuna aan una hiilinaynin anfusahum wain tadcu haddaad ugu yeedho nebiyow hum kuwan ahlu ah ila alhudaa hanuunka haddaad ugu yeedho hee jawaabtii meeday laa yattabicukum idin raaci maaya laa yattabicuukum idin raaci maaya waa kuwa madax adag sawaaun waxaa ku siman oo isku mid ku ah calayhim korkooda waxaa ku siman adacawtumuuhum u yeedheena macnaa inaad u yeedho inaad u yeedhaan am antum saamituun iyo inaad ahaataan kuwii iskaba aamusay sawaaun waxaa ku siman calaykum korkiina waxaa ku siman oo isku mid ku ah adacawtumu u yeedheena hum ayaga am antum saamituun amaba ahaateenaa kuwii ka aamusay culimada qaar baa waxay leeyihiin mushrikiinta baa loo celin karaayo wa in tadcuu haddaad u yeedhaan mushrikiinow hum kuwanaad caabudaysaan ila alhudaa hanuunka haddaad ugu yeedhaan laa yatabicuukum sawaaun waxa ku siman calaykum korkiina adacawtumuuhum inaad baridaan aad u qayshataan am antum saabituun iyo inaad iska aamusnaataan waa isku mid ma arkaysa tafsiirkaana oo isaguna wuu jiraayo oo qowlay mufasiriintu ay sheegaan kii horaa ka xoog badan ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alle sokodii kuwaad caabudaaned baryaysaan cibaada waa addoomo haye addoommadaas oo amhaalukum idinka oo kale ah xataa nabiy llaahi moxamed kaana cabda min cibaadi illahi saalixiin ma arkaysa waa cibaada marka adigu addoon dee caabud laguma odhan bari laguma odhan maganka laguma odhan waxweydiiso laguma odhan o madaxa u ruuxna laguma odhan abadan cibaada waa addoommo amhaalukum idinka oo kale ah idinka oo kale weyi <laughs> fadcuuhum u yeedha bal u qayshada falyastajiibuu ha idin maqlaan lakum idinka bal ha idin ajiibaan oo baryadiina ha ka jawaab celiyaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwii run sheegay abadan bal inta ka soomaaliga u qaliye maaragtay awliyada caynka ahaay adeegay kii caynka ahaay waa culus tihiin waa kada wa kada wa kada wa kada abadan ma xasa <laughs> walaal awliyaa alla adeegiisa badan fulan fulano kii caynka ahaa ee badda jiidhayay kii caynkan ahaa ee soo gabaar gurd abadan ma ma ma stajaabu lahu falyastajiibu lakum in kuntum saadiqiin allah wuxuu leeyahy alahuma waxay leeyihiin arjul ma luga ayay leeyihiin yamshuuna ay ku soconayaan biha la am lahum bal eh oo munqadica alahuma bale eh, alahuma waxay leeyihiin taahura kaba kaalay aydin ma gacmo ayay leeyihin aydin ma gacmo ayay leeyihin abdishuuna wax ku qabsadaan bihaa gacmaha am lahum bale alahum ma waxay leeyihiin acyun ma indha ayay leeyihiin yubsiruuna bihaa ay wax ku arkaan mateeshay leeyihiin am lahum bale aadaanu bale alahum ma waxay leeyihiin aadaanun dhago yasmacuuna ay wax ku maqlaan biha iyada qul waxaad tidhaahdaa udcuu u yeedha shurakaakum waxaana adalle ugu sharig yeelaysaan oo dhan u yeedha uma dabadeed kiiduuni aniga ila beegsada shirqoolkiina shirqoola falaa tundiruun ha ii kaadinina falaa tundiruun ha iina kaadininoo cagadhul hay marinina bal wax alla waxaad haysaan keena abadan maxay soo helayaan nabiy llaahi fajacalahum judaada ila kabiiran lahum lacalahum ilayhi yarjicuun waa iska garaysaa qisadii mucaad ibnu camar ibnu jamuux iyo mucaad ibnu jabal radia allahu canhuma waxay ahaan laba shaab oo islaamay bay ahaayeen markii rasuulku yimi madiina markaa habeennimadii intay gudaan ayay asnaamta mushrikiinta jejebin jireen ma arkaysaa way jejebin jireen dabadeetoo intay baabi'iyaan bay xaabadii asnaamta ayay keeni jireen dadka iska masaakiinta ee araamisha iyo kuwaasay siin jireen si ay qoomkooda uga cubro qaataan marka fa kaana licamr ibnu jamuux wa kaana sayidan fii qawmihi sanan buu dhahaan jiray marka camar ibnu jamuux ma og tahay shanam buu leeyahay markaasuu arki jiray shanamkiisii waxaa lagu sameeyey habeenkii intay soo gudaan ayaa maaray isaguna dee cadar iyo wuxudgoon iyo waxbuu marin jiray habeenkii way iman jireen intay madaxa foorariyaan ayay qurun iyo wasik bay ku dhoobi jireen camarna wuu iman jiray waxaan lagu sameeyey wuu u maydhi jiray saasoo kale wayaquulu lahu intasir intasir iska dhici buu odhan jiray ma ogta awliyadii ahay soo ilaa afku kama daysan waayo intasir markaasuu tegi markaasuu ka tegaya habeenka dambe kusoo noqon jire sidiiba ku samayn jire maalihii dambe ayaaba inta ay baktiga soo jiiday ayaa aygii baktiga ha ah ku xidheen ma ogta xadhig dheer ayay isugu usudheen ma ogta camar ibn jamuux baa yii markaasu la yaabay markaasuu ogaaday waxaa diimay tallaahi low kunta ilaahan mustanad ilaahay baan ku dhaartay haddaad lahaan od isla ilaah ilaah la cuskado lam taku adigu iyo walkalbu jamiica adiga aygan xadhig laydikuma wada xidheen buu leeyay ma arkaysa marka ilaahay ku xidhnow adiga iyay labada xaq iskaga kaa xidhmin awliyada ilaahay xuquuqdeeda u ilaali fadcuu lahom u ducee muslimiintaas yeero meelka dhaxa ku samayn eh, mahtaabanin kooda wanaagsan khayr kooda karaamada lagu sheegay waynu qiraynaa ahlu sunna wajamaaca siday tahay laakiin awliyada ilaahay hala bariyo oo waxbay kuu qabanayaan badday jiidhayaan iyagaa ku badbaadinaya ilaahay diintiisa kuma taalo haye yaa haddaba markaa inagu aynu helayna waa kan ina waliyaya aniga weligaygu allahu alle weeye gargaarahaygu waa alle alladii allaha nazla dejiyey alkitaaba kitaabka allaha soo dejiyey oo wahuwa isagu yatawallaa ilaalin doona asaalixiin kuwa tadcuuna aad caabudaan min dunihi ay min duuni illah alla sokodii laa yastadiicuuna kari maayaan nasrakum gargaarkiina kari maayaan walaa anfusahum yansuruun walaa yansuruuna anfusahum lafahoodana u gargaari maayaan abadan abadan maogta ma dhici karaysid maogta ma dhici karaysid wain tadcuuhum haddaad ugu yeedhaan ila alhudaa hanuunka laa yasmacuu maqli maayo wa taraa waad arkaysaa hum ayaga yanduruuna ilayk iyagoo ku soo eegaya baad arkaysaa walxaal hum haddana laa yubsiruuna aanay waxba arkaynin amba kuway caabudayaan ha noqdaan amba kuwan ba ha noqdaan ma ilahay saas leey subxaanahu watacaala ma ogtahay ilaahay unbaa wax ku taraya maogta abadan adigu hod qaada nebi muxamedow alcafwa wanaagga qaado ay almacruuf wamur fardadkana hod qaado alcafwa iskashaamaxaada qaado wamur far bilcurfi ay bilmacruufi wanaaggana far wa acrid kana jeedso can iljaahiliin kuwa jaahiliinta ana iskaga jeedso ibnu jariir raximahullah wuxuu yidhi ilaahay wuxuu farayaa nabigiisa moxamed alayh salaatu wasalaam ba adoomadiisa macruuf wanaagga in la sameeyo waxaa soo gudagelaya alcurf jamiic aacaat baa soo gudagelaya buu ku leeyahy icraad can iljaahiliinna waxaa soo gudagelaya ma arkaysaa ilaahay de rasuulkiisa wuxuu faray subxaana wa tacaala arrintan waana edbin ilaahay uu edbinayo addoommadiisa muuminiinta ah wuxuu ka badbaadinayaa dulmi iyo tacadi inay la yimaadaan macnaheedu maaha laa bilicraadi can man jahila alxaqa alwaajib macnaa in laga jeesanayo xaqa jahalka noqday ee diidaya ee muslimiinta xarbiga ku ah ma aha ma ogtaan allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala waima yansawanaka annasqu waxaa la yidhahdaa gujinta xudha xudhaynta la yidhahdaa ma ogta waa harsiga iyo naqsi iyo nasqi waa isku wada mid luqada carabiga gugujin weeye hadduu marka xoolaa laisku dariyo soo maaha waa la isku soo xudhxudheeyaa ma ogtay waimaa yansaganaka hadduu kugugujiyo kusoo xudhxudheeyo min ashayaan shaydaanka xaggiisa hadduu kaasoo gugujiyo nasqun kugujin mid wax kugujiya haddii maaragtay lagaa soo waswaasiyo fastacid magan billaah alla magan inahu alla samiic allaha maqalka badan subxaana wa tacaala kan maqlaya maarata xudhxudhayntiisa caliim waana allaha cilmiga badan weeye shaacirkiisi yanaa muxuu yidhi yaa man aruudu bihi fima umiluhu waman acuudu bihi mima uxaadiruhu kii lumayna muxuu yihi rasuul allahi ma lii man aruudu bihi siwaaka yujiiru min xuduusi xaadis alcamal kani wuxuu leeyahay ya man aruudu bihi fima umiluhu waman acuudu bihi mima uxaadiruhu laa yajburu الnaasu cadman anta kaasiruhu ilaahay oo laf adigu aad jebinayso dadku ma kabaan buu leeyay walaa yaxiiduuna cadman anta jaabiruhu mana jebiyaan lafta adigu aad kabayso allah wuxu uhi subxaanaه wa tacaala ina aladiina kuwa taqow kuwa ilaahay ka baqa subxaanaه wa tacaala mu'miniintaa idaa masa hadduu taabto idaa masa markuu taabto hum ayaga daa'if waswaas mid wareegaya qadab cadho hadday taabato min ashay mid wareegaya min ashaydaani shaydaanka xaggiisa hadduu ka taabto dayfunna waa la akriyaa macnaa taabasha waa wax wareegaya un ambaba masalanay cadho ayay culimmada qaar ku fasiraanba waswaase hadduu markuu taabto tadakkaruu waxay xasuustaan alleh tadakkaruu alla ayay xasuustaan oo fa idaa mar alle marka ay xasuustaanba hum ayagu mubsiruuna kuwii arka xaqa weeye ee toosnaada wakhwanuhum wa ikhwanu shayaain ilaa dad baa shayaadiinta la walaala ah ina almubadiriina kaanuu ikhwana shayaain soo ilahay saa ma odhan wakhwanuhum damiirka shayaadiintaasainu celinayna min ashayaan wakhwanuhum shayaadiinta walaaladood waikhwanuhum shayaadiintu walaaladood yamuduuna waxay u siyaadiyaan shayaadiintu hum walaaladoodu waxay u siyaadiyaan fi baadinimada ayay u siyaadiyaan ba alle subxana fi bay u siyaadiyaan macaasida ayay ku saacidaan ma og tahay uma dabadeed laa yuqsiruuna kama daalaan saaslaa yuqsiruuna kama daalaan inay u siyaadinayaan macaasida iyo xumaanta oo ay u qurxinayaan waa u kordhin wey waidaa lam tatihim haddaanad ula imanin waidaa lam taatihim markaanad ula imanin biaaya aayad markaanad ula imanin qaaluu waxay odhan oo yidhaahdaan lawla jtabayta maa dooratid lawlaadani hallaa bay ka dhigan tahay lawla jtabayta maxaad u dooran weyda ood ula iman weyday ha aayad maad la timaadid sidaasi ayay yidhahdaan qul waxaad tidhaahdaa nebiow inamaa attabicu waryaa wadaadow aadaat lxasri baa meesha jira adugu inaad ciddaa doonato uun aada iska raacda maaha waxay kula noqotona aada la timaado ma arkaysaa qul waxaad tidhaahdaa innamaa attabicu waxaan raacayaa uun shuf wax kale raaci maaye e maa kii baan raacayaa yuuxaa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday birabbii rabbigay xaggiisa la iiga waxyooday kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar ma jiro waxa la yidhahdo bidcat alxasana wala almustaxsana walaa ma waxaa la yidhahdaan axkaamu lkhamsahoo dhan bay yeeranaysaa awaaraha ku roog atacrifuuna lafd lkul كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا كننا بصائر وحجة عد عدوي ودليل عد عد oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday waa qur-aankani wa hudaa hanuun weeye wa raxma naxariis weeye liqaawm dul buu raxmad iyo hanuunba u yahay iyo basaa'irba yu'minuun alla rumaynaya subxaana wa tacaala waidaa quri'a marka la akriyaayo markaa doontoy mara waidaa quri'a marka la akriyaayo alqur'aanu qur'aanka marka la akriyaayo fastamicuu dhagaysta lahu qur'aanka istimaac baa ilaahay ina faray ma arkaysa faاstamicuu lahu waansituu aamusa waa labada amar istimaacna in la keeno insaatna la sameeyo <laughs> haddaad aamusto sheekada iska wadata ka waran afar waxaa jira ibnu cabaas laga soo wariyo oo culimada qaarkood ay leeyihiin waa fi salaat un kan markan la aamusaya waa fi sala un wey ma arkaysa adowga qur-aankii istimaaci fastamicuu lah dhagaysta istimaac baa ilaahayna faraya subxaana wa tacaala wa ansitu iyo insaat aamusa baa ilahay leeya subxaana wa tacaala lacalakum turxamuun likay turxamuu si la idinku naxariisto macnaa raxmad baa helaysaan ma ogtahay raxmad baa helaysaan culimada qaarkood waa fi salaa bay leeyihin maarkaysaa awal ba iskaga jirta dee masaladan fiqi ahaan culimadu ay uga hadlaan oo masalan cabdullahi bnu mubaarak oo kale wuxuu leeyahay qofku markuu imaam ku daba tukanayo salaadaha uu la jahraayo waxba akriyi maayo takfiihim qira'at limaam buu ku leeyahy wain lam yusmi wain lam yasmachum sawtah aw wain lam yusmichum eh, eh, sawtah xataa haddaanu imaamku maqashinin codkiisa u akrinaya walakinahum yaqra'uuna fi laa yajaru bihi siran fi anfusihim saasay leeyihin Eh, madhaba imaam daaifa min alculamaa baa sidaa qaba aqwaasha shaafici mid kamidina waa sidaa weeye eh, shaafici qawlkiisa dambe ee jadiidka wuxuu leeyahay eh, markuu waxyaabuhu imaamku la jahrayo wuxuu akrinayaa faatixada faqad fi sakataat limaam ma arkaysa imaamku markuu xoogaa yaraa aamuso aamuskaas hadii muddo dheer dee uu loo helo daliil waana qawl daaifa min asaxaaba ay leeyihiin bay culimadu leeyihin imaam abu xaniifa iyo axmed ibni xambal iyagu waxay laa yajibu cala lma'muumi qira'atan qiraaatun aslan fi siriyati wala ljahriya midnaba wax alle wax qiraa'o ku waajibayba ma jiro waa aqwaal masalada la doonan doontaan kutubta maaragtay axaadiis axkaamka weeye culimaduna ay aada ay uga hadlaan aamusa culimada qaarkood waxay leeyihiin ma arkaysaa alinsat wa fi salaa wa fi lkhudba ragga qaarkood sidaa way ku fasireen iyaga laftigooda allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wadkur xus nebiyow rabbaka rabbigaaga xus fii nafsika ku xus hoos ahaan xus weeya fii nafsik naftaada ku xus macnaa sira hoos ahaan uxus baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala tabaruca xaala kawnika mutabarica saas tabaruca ay xaala kawnika mutabarica xaalaa tahay kii istilcinaya ee ilaahay subxaanahu watacaala isu dhuldhigaaya wakiifa xaala kawnika khaa'ifa xaalaa tahay kii baqaya ee ka baqanaya ilaahayba subxaana watacaala baryadaadanba inuu soo celin waa aqbaliba waay wa duuna aljahri wa siran xus wa bayna sirin amba wa duuna aljahri la qaylinta sokodeedna xus la jahridda amba koruqa wa duuna aljahri koruqaadidda sokodeedna xus oo hoos u dhig min alqawli xaal uu ka mid yahay jahrigaas min alqawli xaal uu ka mid yahay u qawli hadal uu yahay ah, kor inaad u qaado iyo inaad hoos u qaado hoos ugu dhig moogta waa lahaa fi saxiixin abi muusa alashcariy radia allahu canhu dadka ayaa maalin codkooda kor u qaaday ducaa iyadoo safar lagu jiro waa kii rasuulku lahaa salawaatu ullahi wasalaamu aleyh irbacuu calaa anfusikum fainakum la tadcuuna asama walaa haiba naftiinna u tuha u tuha naftiinna u yeedhi maysaan mid dhegala iyo mid maqantoona faina aladii tadcuunahu samiicun qariib aqrabu ilaa axadikum min cuniqi raaxilatihi allah wuxuu uga dhow yahay maaragtay mid kastoo idinka idinka mid a ah, hashiisa luqunteeda ayaa rabbi uga dhow yahay ma arkaysa hoos u dhig baa ilahay subxana wa tacaala baryadiina kuwahoos dhign walaa maaragtay xus alle bilgudow gelin hore iyo walasaal galabihiiba iyo walasaal waa jamc iyo gelin dambeedadaba bilgudowi gelin horaadka amba gelimada hore ilaahay xus iyo walasaal gelimada dambe amba galabtii ilaahay xus walaa takun ha noqonin min alhaafiliin kuwa ilaahay moogan ee dikriga allaba aan xasuusnayn waayo qofka muslimka ah waa inuu had iyo jeer ale carabkaagu ilaahay dikrigiisa ka qoyanaado waayo mar kaste waxaa hortaada taaganood helaysaa wax ilaahay ku xasuusiya ma og tahay hadday ay yihiin aayaadka ilaahay ee kawniga ah hadday yihiin aayaadkan ilaahay ee akhriyayno ee tanziiliga ah hadday intaba aynu arkaynaa ma og tahay marka qofka muslimkai ah waa inuu dadaal ula yimaado ma arkaysaa allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala oo aayaddan waa awalu sajda fi lqur'aan baa la yidhaahdaa oo qofka maaragtay akhriyaya iyo ka mustamica labadooduba ay sujuudayaan ijmaac baabanay kusoo rareen ma og tahay allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa waa malaa'igtii ma arkaysa cinda rabbik rabbigaa agtiisa ku sugnaaday laa yastakbiruuna kama kibraan macnaha kama santaagaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa kama kibra ma arkaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu haddaba malaa'igta cibaadadooda inoogu sheegay ujeeddadu maxay tahay waa liyuktadaa bihim ee ogow hadda waa in lagu daydo waxaa lagaga dayanayaa daacadan faraha badan baa lagaga dayanaya iyo cibaadada sidaa darteed baa halkan waxaa lagu jideeyey in sujuudan lala yimaado waayo malaa'igta waxyaaba fara badan lagaga daydaa jira soo maaha alaysa alamru kadalik ha safkaba waa tii rasuulku inagu tirtirseeyey ma ogtahay inaynu u safano maxaa ugu safan laadihiin sida malaa'igtuba ay u safato cinda rabbihim yutimuuna sufuufa alwala falwala wayatarasuna fi saf soosaa mahay alaa tasifuna kama tasifu eh, maxaa usafan laadi waa kila rasul salawatu lahi alay salawatu wasalaamu aleyh sida malaaigtu ay u safato kama tasifu lmalaaikatu ma arkaysaa cinda rabbiha allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa cinda rabbika kusugan laa yastakbiruuna kamasan taagaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa kamasan taagaan kama kibraan wa yusabbixuuna way u tasbiixsadaanoo waxaan u cuntamin oo dhan bay ka fogeeyaan hu alleh walahu walilaahi walirabbihim cid kale maaha walirabbihim yasjuduun walahu lilaahi unbay yasjuduuna u sujuudaan cid kaley u sujuudaan ma jirto baa la yidhi subxaana subxaanaka allahuma bixamdik waashhadu an laa ilaaha ilaa anta